bsm illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi wasaxbihi wslm ama bacdu qaala naadimu raximah اllahu tacaala wاlcardu taysiir اlxisaabi fi اnnaba waman yunaaqash اlxisaaba cudiba wala nukafir bilmacaasi muؤmina ila maca istixlaalihi lima jana وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها naadinku raximahullah waxa uu yidhi walcardu bandhiga cardiga bandhiga qofka camalkiisa loo soo bandhigayo aakhiro taysiirulxisaabi xisaabtii fududeynteedii waayo fi nabaa-i fil akhbaari lagu fududeeyo waray qofka la wareysanayo acmaashiisa la qirsiinayo waman axadkii yunaaqash lagu adkeeyo oo aada loogula niqaasho huwa isagu alxisaaba xisaabta lagula niqaasho cudiba waa la cadaabaya qofkaas laba masalo halkaan ka gelaa cardiga iyo oo niqaash lagu sameeyo qofka <clears throat> cardiga waxaa la yidhaahdaa bandhiga waay qofkii bandhigaasna hadda waxaa laga wadaa qofka in la yidhaahdo cardiga marka waxaa la yidhaahdaa qofka acmaashii adduunyada uu kusoo sameeyey dunuubtiisii in loo bandhigo la tuso kan ma samaysay kan ma samaysay kan ma samaysay ha ha ha isaguna oo qirto ilaahay subxaana watacaala marka uu yidhaahdo aakhiro adduunkiina waa kugu asturay haddana waa kuu dhaaf qofkaas marka waa iska soconana laakiin ninkii xisaabta lagula niqaasho ee mid mid loo dul istaago ee la yidhaha tan maxaad u samaysay maalintaas waxaan maxaa u qabatay maalintaasaan maxaa u yeeshay kaas waa halaagsanya waa la cadaabaa midkaas macan xadiidkana wuxuu ku yimid nabiga caleyhi salaatu wala xadiid baa sugnaaday bukhaari ku sugan nabiga sala allahu alayh waali wasalam uu yiri man nuuqisha alxisaaba cudiba qofkii xisaabta lagu adkeeyo oo taak yani shay shay loola xisaabtamo cudiba waa la cadaabay yiri nabiga sal l slam caaisha marka waxay tiri yaa rasuula allah ilaahay wuxuu dhahayaa fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaab fudud waa la xisaabaa buu ilaahayna leeyahay esee waa markaasuu nabiga wuxuu yihi inamaa daliki alcardu wuxuu yihi caaisha kaas waa cardigii waa bandhig waa qofka dembigiisa inta la tusay wax ku dhaafnana la yidhi wayaanu yidhi midkaas amaa laakiin qofka xisaabta lagula niqaasho alcadaaba kaas markii hore waxay ahayd yani wuxuu yidhi man xuusiba cusiba xadiiskaas qofkii lala xisaabtamo waa la cadaaba markaasi waxay tiri fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran baaba soo ayaa alla leeyahay markaasuu yihi man nuuqisha alxisaaba cudib qofka xisaabta lagu adkeeyo taaka taako loola xisaabtamo waa kaas midkaas waa kawnalcadaaba ay kaas soo laakiin midkan oo aayaddu ay sheegtay inamaa dalika alcardu waa bandhigii le waay saa darteed marka waxaa halkaas ka fahmaya in asxaabu rasuulillaahi xadiidku markuu ka ishkaal galo nebigay su-aali jireen aayad iyo xadiid oo kale daahirkooda markuu iska hor imaanayo o kale nebigay weydii jireen nebigu waa u jamci jira marka kanna kan macnahana laga wadaa kanna macnahan iyaga marka waxa weye wax dhibaayo markaas male ka asxaabta marka cilmigooda ama tafsiirkooda inuu tafsiir xoog badan oo ahaa waxyaabaha yacni loo leeyahay kitaabka iyo sunnada hala raaco fahamka asxaabta ha loo raaco waxaa weeyaan iyaga meeshii ka bukootada nebigay weydii jireen sala allahu alayh ali wasalam nebiga jawaabtiisana jawaab kama dambayso naam meel kaloo jawaab loo doonayo ma jirto laakiin annaga hadday wax naga bukoodaan waxaa laga yaabaa inaan ama qarsano ama qof waxaa laga yaabaa aan aqoontiisu fiicnayn ba inaan iska weydiino ama qof aqoontiisi fiican tahay laakiin intuu ijtihaado waa iska gefi karaa qofkan su-aasha aan weydiinayno naftirkiisa ma ogtahay saa darteed marka eh, tafsiirka asxaabta iyo dhaqanka asxaabta iyo fahmkoodii wou ka horeeya fahmiyaalka kaleo dhan marka walcardu bandhiga qofka yani dembigiisi saa un loo tuso la qirsiiyo yani iqraarka lagu sameeyo taysiiru lxisaabi xisaabta fududeynteeda weeyaan fi nabai fi nabai akhbaarka hadalka wamanxadkii yunaaqash aada lg loogula doodo alxisaabi xisaabta lagula doodo oo mid mid loogula xisaabtamo cudiba waa la cadaabay kaas walaa nukafiru bilmacaasi mu'mina ilaa maca istixlaalihi lima jana walaa nukafiru ma gaalaysiinayno mu'minan mu'min ma gaalaysiinayno bilmacaasi macaasida ku gaalaysiin mayno macaasiduna wuxuu ujeedaa maasi maasiwa shirki shirkiga wixii kasoo haro ujeedaa wixii iyaga iskood gaalnimo u ah halkan ma looga hadlaayo maa sidaa u gara marka ilaa maca istixlaalihi inuu xalaash xalaashashadiisa lala qaba ma ahan inuu xalaashada ma ahan macaasida qof ku gaalaysiin mayno ilaa inuu xalaashada ma ahan limaa ou xalaashada kii janaa ou yani geel kasbaday wixii dembiga uu kasbanaayo inuu xalaashado ma ah halkaana marka wuxuu leeyahay qof mu'mina ma gaalaysiinayo ma takfiirinayo macaasima ku takfiirinayo macaasima daysa iya fii xaddi daatiha gaalnimo u ahayn ilaa gaalnimada laftirkeeda waa macsi ma ogtahay marka macsi laga hadlayo fisqi marka laga hadlayo dulmi marka laga hadlayo kufriga waa ku jira intaas fisqiga marka laga hadlayo curfiga dadka muta-akhiriinta ee dambe ayaa wuxuu iska noqday fisqi inay u yaqaanaan wixii gaalnimo kasoo haro macaasi ay u yaqaanaan dadka muta badankood laakiin curfigii qur-aanka haddaad dib ugu laabato ma ahan sidaas nacam gaalkii oo faasiqan lahaa arkaysa nacam oo qowluhu tacala waxaa kamid ah faman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun ilaa alla uu yihi ama aladiina fasaquu fama'waahum nnaar kulamaa araaduu an yakrujuu minha uciiduu fiiha nacam allaala marka inay kasoo baxaan rabaan uciiduuf waa lagu celinaa naarta qof mumina naarta ma lagu celinayo waa laga soo bixiyaa isaga maogtahay faasiq aayadan ay ka hadlayso waa gaalka nacam gaalkaa loo jeedaa dhinaca kale qof yacni qadaf lmuxsana gabar muxsanada qofkii qadfo faasiqaa lagu tilmaamay wa qaala tacaala ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi aayadii alla uu yihi ila ladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa فاجلدوهم ثمانين jalda ولا taqbaluu لهم شهاadة أبدا وأuلaaئika hum lfaasiquun qofkii gabar muxsanada qadfo waa macsiyu sameeye gaalnimo kuma dhicin marka fisqiga qad yakunu kufran waqad yakunu macsiyatan ukhraa oo aan gaalnimo ahayn ayb marka macaasida marka lagu leeyahay sheekh wuxuu ujeedaa macaasida aan iyada iskeed gaalnimo aan u ahayn midda iskeed gaalnimada u ah iyada xalaalsi iyo xalaalsi la-aan mabaa laga hadlaya iyada sideeday gaalnimo iyada u tahay sideeda ayay u noqonaysaa kufri sidaa marka u garo masaladan marka waxaa lagu khilaafayaa marka khawaarijta khawaarijtu ayagu muslimiinta ayay ku gaalaysiiyaan macaasida aan gaalnimada ahayn macsida aan gaalnimo ahaynay dadka ku gaalaysiiyaan masalan zinadoo kale dadka ku gaalaysiinayaan tuugnimadoo kale ku gaalaysiinayaan dilka qof muslim la dilay ku gaalaysiinayaan waxyaabahaas marka macaasidey dadka ku gaalaysiiyaan aan ahayn kufriga aan ahayn dadka ku kaalaysiiyaan ayib didkooda muctazilada laftirkooda waa un lamid laakiin ayagu gaal waayo afka ma ka dhahayaan laakiin waxay leeyihin muslin ma ahan gaalna ma aha almanzila bayna almanzilatayn dhahayan waa un isla meeshi qofka hadduusan muslin ahayn gaal waayo wax kale ma noqonayo imaa muslim imaa kaafir inuu yahay wax ka dhexeeya male didkooda waxaa taagan marka kuwaas waxaa cagsigooda taagan qoladan ayagu marka murji-ada cagsigooda tahay laa siima weliba gulaatu lmurji-a oo ayagu waxay leeyihiin iimaanba haddaad leedahay oo laa ilaha illahu aa leedahay wax ay macsi kaa dhibaysa mama jirta laa yaduru maca aliimaani dembun dembi wax maba dhibaba iimaan haddoo meesha jiro yani mumin kaamil liimaan dembi kastaba aad samaysid mar haddaad laa ilaha illahu dhahayso iimaankaagu waa dhamaystireen haddaad zinaysato haddaa hadaad wax dishid wax kasta iska samey marka waxaasoo dhan marka agtooda waa ka waa ka mu'min kamilulimaan ahlu sunnadana waa dhexdhexaysteeno waxay yidhaahdeen qofka macsi aan gaalnimo ahayn ma lagu gaalaysiinayo mu kamilulimaan waayana ma dhehayno naaqisulimaan waayan leenaha soo ma kadib marka madhabka wasadka ah kaas waayo fi hadihi lmas'ala marka waxa aan ka laga hadlaayana far masaladuna waxa ay ka taagan tahay waa kabiiro aan gaalnimo iyada aan ahayn wa laga hadlaayo maalan qofka hadduu qubuurihiiba u caabudaa maalan qubuurihiiba u caabudayaa maalan ilaahay keyrkiis buu baryaa oo uu leeyahay matalan shiddo iyo dhibaato markay ku dhacdo roob markuu waayo ilaahay keyrkiisba u wacanayo owliyada iyo kale u yeeranayo haddii la yidhaha marka qofkaasoo kale war waxaan waa gaalnimo xujada hadday kugu oogantood wax lagu fahamsiiyena kabacdi waa gaaloobaysa kaafir cadaad noqonaysa haddii la yidhaahdo khawaarijaa tahay inuu dadka yidhaahdo ma aha naam khawaarij see ku see ku noqona wixii nebi maxamed oo lay wixii nebi maxamed oo shirkiga ku sheegi jiraan aniga shirki ku sheegaya nebi maxamed wixii oo gaalnimada ku sheegi jira haddaan gaalnimo ku sheego khaariji ma aha qofkaas naam khawaarijtu waxaa weeyaan wax nebi maxamed uusa gaalnimo ku sheegin oo macsi ou ka dhigay ayaga gaalnimo ka dhigaayan farqigaa marka ayaantan khawaarijta waa iska badatay nacam khawaarij khawaarij khawaarij baa laleeyahay dad aan fahamsanaynba khawaarij maxay ahlu sunna uga leexatay aan fahamsanayn iska jirta nacam ayb waxay ku leeyihiin eh, ibnu taymiya maxamed ibn cabdilwahaab iyo dadkay gaalaysiiyaan oo maxay ku gaalaysiiyaan kitaabkiisa fiiriy u maxaa haddii la fiiriyo maxaa waxaa ku taalo eh, dadka marka ilaahay keyrkiis baryaayo kan ilaahay keyrkiis u nadiraayo midka ilaahay keyrkiis u gowracaayo waa gaalnimo ayuu leeyahay taasaa marka waxay ku leeyihiin waa kaasaa fiiri dadka muslimiintii u gaalaysiina asagiibaa wuxuu ka qalloocday dariiqii muslimiinta isagiibaa dariiqii muslimiinta inta ka tegay ayuu dariiqul kufri qaaday yaan gaal la idhehinna waa dhahayaa marka ma soconayso waxaas oo kale marka ayb nebiga calayhi salatu salaam iyo muslimiinta ilaahay keyrkiisna wax u gowrici jireen ninkii mingis ama boorana wax u gowraco war waxaan waa gaalnimaa laleeyahay d marka yani cinaad ou la yimaadana waa uga baxaa diinta nacam maaha marka hadhow in la yaraa sidii khawaarija noqotee oo khawaarijtia dadka gaalaysiiso maa khawaarij dadku macsi waayo ay ku gaalaysiiso adiga laakiin cibaado waa wax ku gaalay cibaado alla heyrkii u sarfisay ayaa adiga lagugu gaalaysiina ah laakiin markaas walciyaadu billahi wahaakada nacam masaa-ilu ridda culamada marka fuqahada kutubaha axkaamta kutubahaana axkaamta waxaa ku qoran baab kitaabu ridda la leeraa kitaabu ridda riddada marka maxaa lagu qoraana qof muslim ahaa jiray oo gaaloobay waxyaabaha lagu gaaloobo meeshaasay ku yaalaan ninkii marka waxyaabaha meeshaas ku yaal sameeyo gaalnimo sameeyey haddii la dhamaha in khawaarij la noqonayo soo ma garan dad badan oo laftirkeeda sunnada u nisba sheeganaya in qabash oo uga jira masaajidka waa laga yaaba qof kufri sariixa ku hadlaayo aayaadka ilaahay ku jeesjeesaayo oo yacni diinka ilaahay subxaana wa tacaala care intoo uga qabo inuu dad diinka ilaahay kusoo duulay wato oo la socdo mudaahara mudaaharat mudaaharat lmushrikiin did almuslimiin la imaanayo samaynayo ouna og yahay weliba gaalkan inuu diinta keliya la dagaalamayo markaasu wuxuu ku leeyahy qof laa ilaha illa dhahaya gaalaysiina khaarijiya waxaas khaarijinimo laguma noqdo nawaaqid lcashara tobanka shay oo islaamka uu ku buro nawaaqid lislaam layihaah tobanka ah waxaa kamid ah mudaaharat lmushrikiin did lmuslimiina kamida ah, nacam marka yaa la yimid wax cusub marka nacam yaa la yimid marka wax cusub qofka waxaa la yimid isaga diin ka dhiganaya in muslim muslimnimadiisana loogu suga rabo kaasoo a wax qaladka la yimid nacam soo ma garanin gaal isaga markaa diinka inuu baabi-iyo u socdo oo la dagaalsan xarbi iclaansaday haddaa adiga intaad soo raacdo ood adiga soo u dagaalama u dagaalanto oo aad markaas kadibna diinka ilaahay subxaana watacaala de meesha ay gaaraysa diintana loo jeedo la og yahay qofku haddii uu la yimaado waxaa weeyaan kitaabka waa wax gaalaysiiye qof maaha wax gaalaysiina khawaarijna macaasibay dadka ku tagseeraysaa marka masaladaas farqigeeda inuu aada u kala caddaado aada ay daruuri u tahay nacam wuxuu yihi marka eh, walaa nukafiru marka khawaarij murji oo dhinacaasa iyo ahlu sunada dhexdhexaada dembiga marka macsida goorma wax lagu gaalaysiinaa haddii macsidii aan ahayn yani macsida aan gaalnimada ahayn hadduu qofka sameeyo waana ii xalaal uu yiraahdo waa gaalooba markaas sababta u gaaloobayo waa maxay wuxuu u gaalooba kufrigiisu yani can ictiqaadin maaha macsida keliya la fiirin maaye ictiqaadkiisiyaa isbedelay sababtoo a ah shaygan inuu ilaahay u ruqseeyey buu ictiqaadiyey mana u ruqseynin ilaahay subxaanahu watacaala ijtihaadna ma ahan hadda waxa uu ku gafay hadduu ijtihaad ku gafo macduur waayo qisadii qudaamata bni madcuun oo kale laakiin isagoo madax adayg un u yeelayo hadduu yeelo soonkii uu ka tegaa masalan war maxaa u soomaya ma anaa saqiir ah u dhaha waa ogyahay soonka war soonku ma uusa waajib kugu ahayn maya maya leeya waa gaalooba kaasoo kale sababto ah soonku waa macluum min addiini bidaruura shay wujuudkiisa walaa nukafiru bilmacaasi macaasi wax ku gaalaysiin mayno aan gaalnimo ahayn fasalka tarjamadiisa una taas kusoo sheegay sheekh shalana waa ka hadalnay walaa nukafiru ma gaalaysiinayno muminan mumin bilmacaasi ku gaalaysiin mayno ilaa maca istixlaalihi mooyaane xalaashadiisa mooyaane nacam oo xalaashado limaa ou xalaashada kii janaa ou kasbanaayo marka oo dunuubtaa marka u xalaashanayo watuqbalu tawbatu qabla algargara kamaa ataa fi shircati lmudahara gaalkii marka tawbo keeni karaa inaga tawbada ma laga xiri karo gaalka waa tawbad keeni karaa qofkii caasiga ahaa waa tawbad keeni karaa tawbada waa furan tahay watuqbalu waa la aqbalaa atawbatu tawbadii waa la aqbalaa qabla algargarati dhuun yeerintii ka hor qofka intuusan dhuun yeerinin ka hor tawbadii waa laga aqbalayaa naftu hadday halkaas timaado ma la aqbalayo tawbada markaas kamaa sidii ataa ay ku timid fi shircati kamaa sidii ataa ku yimid fi shircati shareecadii almudaharati la dahiray ee la nadiifiyey shareecadii nadiifka ahayd tawbada marka xadiisaa kusoo arooray ilaahi subxana wata yuqbalu tawbat lcabdi addoonka towbadiisa waa la aqbalayaa maa lam yuqargir haddii kalxamaha aysa soo dhaafin naftiisa haday kalxamtii soo dhaafto oo halkaas ay tagto bis marka tawbada waa la xira albaabkeeda waxameya taas marka waa mas'alo ku tacalluqda qof walbo iyo gooni ahaantiisa wa qof kasta goonidiisa markuu xaalatul qarqara gaaro tawba ma laga aqbala waqtigii tawbada asagoo ka dhamaaday laakiin dadka caafimaadka qaba kama dhammaanin markaas ay waa tawbo keeni karaan mid laakiin waxaa jirta dadka oo dhan caam ku wada ah masalo yani dadka oo dhan mar waxaa jirta tawbada laga wada xiray dhammaantood goorma waay taas amaa mataa goormaa tuqlaqu la xirayaa can daalibihaa midka towbada dalbaayee raba haddaa i weydiisay waxaan leeyahay buu yidhi fa biduluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda min maqribihaa meeshay u dhacdo ay kasoo baxdo ayay uga xirmaysaa towbada goormaa la xirayaa haddaa tiraa waaa fatuqlaqu waa la xirayaa bituluuci shamsi baa lala xirayaa qoraxda soo bixitaankeeda min maqribihaa meeshay u dhacdo ay kasoo baxdo marka to labada waqti baa midna caam midna khaas ah qof kastaa markuu dhuuyeerin uu gaaro naftiisii ay soo gaarto kalxamaha ay soo dhaafta yacni waa toobadii waa dhammaatay ee dadka dhanna marka ay qoraxda kasoo baxdo galbeed meeshay qoraxda u dhacdo hadday qoraxdii kasoo baxdo waa dhammaatay toobo liqowlihi tacaala hal yanduruuna ila an taأtiyahum lmalaa'ikatu aw ya'tiya rabuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbik yowma ya'tii bacdu aayaati rabbik laa yanfacu nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu ow kasabat fii iimaanihaa khayra aayaadkaas marka waxaa weeyaan nebiga uu ku fasiray sala allahu alayh ali wasalama duluucu shamsi min maqribihaa intaa shay aan la gaarin haddaan labadaa waqti la gaarin qofku waa toobo keeni karaa hadduu toobo keenana toobadiisa waa la aqbalaa yani tan asagay alla ka dhexayso ilaahay subxaana wa tacaala bay ku xiran tahay laakiin dadka muslimiinta waa waa waa qofkaas inuu toobo keenay u ogaanayan hadduu gaal ahay soo islaamo haddii asaga aan gaalnimo kale laga arkin islaamnimaa loo ictiqaadinasomakain toobadu marka de shuruud ay leedahay si ay tooba saxiixa u noqoto shuruudaas waxaa kamid a aliqlaac dembiga inuu ka fuqo waxaa kamid a annadam inuu ka shallaayo oo ka qoomameeyo waxaa kamid a alcazmu calaa an laa yacuud inuu go-aan ku gaaro inuusan dib dambe ugu laabanin dembigaasoo kale saddexdaas shardi ayay leedahay inaad ka shallayso dembiga inaad ka fuqdo iyo in aada go-aan ku gaarto inaadan mar dambe ku laabanin dembigaasoo kale haddii xaq bani aadam ou dembigaagu ou yahay bani aadamka inaad icafi tiraahid hadaad maal ka qaaday hadaad isaga yani wax ku dhufatay hadaad dharbaaxday hadaa un xaq un ka gashay isaga cafiskiisa inaad dalbato intaas ayaa marka towbada haddii qofku intaa uu la yimaado daahirkaas haduu intaa shuruud ah oo kaana tawbatuhu saxeixa amaa qabuulkeeda isaga iyo rabbigiisa dunuubta haddii qeyb laga toobad keeno qeybna uusan ka toobad keenin waa ansaxaysaa qeybtii uu ka toobad keenay toobadiiba qeybtaasay ku dhacaysaa qeybta uunan ka toobad keeninna inuu ka toobad keenaa laga raboona faslun fi macrifati nabiyina maxamedin sala allahu alayhi waalihi wasalam watabliigihi اrisaalata waikmaali illahi lana bihi ddiina waanahu khatamu اnabiyiin wasayidu waladi aadama ajmaciin waana man iddaca anubuwata bacdahu fahuwa kaadib faslun ay kani fasilun weyaan fii macrifati nabiyina nabigeenna garashadiisa in nebiga la barto maxamedin ahaa sala allahu alayh waali wasalama ayb macrifada nabiga sal l slam ayuu fasalkan ku saabsan yahay wa tabliiqihi wa fii tabliiqihi iyo gaarsiintiisa arisaalata risaalada uu gaarsiiyo dadka iyo waxa ku tacalluq wa ikmaalillaahi wa fii ikmaaliillaahi iyo alla dhammaystiridiisa lanaa anaga oo noo dhammaystiray bihi bisababihi oo noogu dhammaystiray addiina diinka oo noo dhammaystiray wa annahu iyo nabiga sala allahu alayh ali wasalam khaatamu nabiyiina inuu yahay nebiyada kii lagu khatimay wa sayidu waladi aadama aadam ilmihiisii sayidkoodii kii ugu fadliga badnaana inuu yahay ajmaciin dhammaantood wa ana man iddacaa iyo qofkii sheegto annubuwata nebinimo qofkii sheegto bacdahu nabiga gadaashiis fa huwa isagu kaadibun beenaale inuu yahay intaasoo fasalkan ka warama macrifada nebiga caleyhi salaatu wasalaam kutub u gaaroo laga bartaa jirto dabcan kutubaha siirada waa laga bartaa ee kutub laakiin shaksiyada nebiga laga bartaa jiro sala allahu alayh ali wasalama kutubahaas waxaa kamid a shamaa'il lmuxamadiya lilimaam tirmidi raximah llah ashamaail lmuxamadiya shaksiyada nebigu ka warama sala allahu alayh ali wasalama yani magaciisa iyo yani dharkiisii iyo weelash wax ku cuni jiray fardihiisii hashiisii magaceedii iyo kaftankiisii iyo soo dadka ula kaftami jira wax aan yani shaksiyada nebiga sal ll ly slam meeshaa ku qoran marka kutubahaas oo kale dee akrintoodu aaday muhiim u tahay dadku inay nebiga rumaysan yihiin iimaankooda nebiga iyo tacdiim nebiga ay tacdiiminayaan wuxuu ku xiran yahay ama farac uu ka yahay inay yaqaanaan axad aan la aqooninba marka waxaa weeyaan sidii la rabay ma loo rumaynayo maa sidii la rabay ma loo rumayn karaayo marka nabiga calayhi salatu slam in aada loo barto zamankan dambe marka dadku waxyaabo kale isaga mashquuleen barashadii nebiga calayhi salaatu salaam maba wax xil badan dadku iskama saarayaan laakiin waxaad la yaabaysaa yani dad muslimiin oo badan inay yani cayaartooy marka la weydiiyo yacni kor ilaa hoos inuu buug ka qori karo buug buug inuu ka qori karaa xataa dharka ou labisto iyo maalmaha ou dharka gashto iyo yani inta jeera oo wax taariikhdiisa mid mid ula socdaa waxaa laga yaabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam intaas ka yar haddii laga weydiiyo inuuna aqoonina suuragalan ah. nebiga magaciisa saddexan inuuna aqoonina suuragalan ah marka taas waxay iimaankeena nabiga alay yani heerka uu nebiga naga maraayo unbay tuseen qof walbo intaa nabiga ka barato ood ka jeceshahay ayaa ayaa jacaylkiisana uu kuula ekaanaya dad badanoo iyaguna jacaylka nebiga iska sheegtaa jiro oo laakiin hal xaba aan ka aqoonin siirada nebiga sal ly slam sunadiisa ayna ugu necban yihiin banacam si ay ku dhici kartaa qof la jecel yaha dariiqiisiina la neceb yahay nacam wax suurtagal a ah maba aho intaas waxaa bidca maxaa u taqaanaa haddii la weydiiyo intii sunno nebi ahayd uu soo sheegaya bidcada tilmaamideeda marka tilmaamteeda markuu ka hadlaayo sunnada nebiga dhan uu soo tirinaa kuwa dharka gaabsado naagaha dharka jiido garka kuwa la baxo kulluhaa sunan waay nacam adaan nacabtaa marka keef a nebiga u jecesha sal l l slam beentaa waay nacam jacayl saxa ma aha jacaylkaas marka fi macrifati nabiyna maxamed sal l slam iyo sidoo kale abu shaykh alasbahani kitaab ilaa shan mujalad ama afar mujalad ah ayuu leeyahay oo la yihaahdo akhlaaqu nabiyi sala allahu alayh waali wasalam wa aadaabihi aadaabuhu nebiga akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa isagana shaksiyada nebigu ka warama sala allahu alayh waali wasalama kutubaha kale iyaguna marka axaadiidta iyagana waxa ku dhiganba waa dhaqankii rasuulka sal l slam risaalada sida uu dadka usoo gaarsiiyey iyo waikmaali illahi lanaa bihi diin iyo annaga inuu nabiga diinka noogu dhamaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diinan yaa diinkaas lagu dhamaystiray nabiga calayhi salaatu wassalaam marka waxaa ogaanaya nebi maxamed sal ll cl slam isagaa diinkaaga lagugu dhamaystiray wax marka isaga uusan cibaado ka dhiganin uusan ilaahay ugu dhawaanin oo uunan ku dhihin ilaahay ugu dhawaaw haddaad tiraa ilaahay baan ugu dhawaanaa de diinkii layguma dhamaystirin waay macnahaada soosaa macnaheed ma noqonaysa marka diintii asaga ma laygu dhamaystirin qeyb aniga laygu dhamaystiraa jirta marka warkaaga saasuu noqonay adiga maaa marka nebigaa diinkii lagu dhamaystiray sala allahu alayh ali wasalam marka fasalkan yani nebiga in la barto bidacda layska ilaaliyo madmuunkiisu waa saas nabiyunaa muxamedun min haashimi ila dabixi duna shakin yantami arsalahu allahu ilayna murshida waraxmata lilcaalamiina wahudaa mawliduhu bimakata almudahara hijratuhu liqaybata almunawara nabiyunaa nabigeenna ayuu yihi muxamadun waaye naam sala allahu alayh wali wasalam ayb nabiyunaa nabigeena muxamedun muxamed ahaa min haashimin buu ka ahaaday haashim ree bani haashim waa nabiga sal slam haashimkaasna marka waxaa weeyaan nabiga alayh salatu salaam moxamed ibni cabdillahi ibni cabdilmualib ibni haashim waay haashimku meeshaasaa marka haashim marka lafta ka koreysa cabdimanaaf reer bani cabdimanaaf wuxuu yihi marka ila dabiixi laga gaaro yantami waa abtirsanayaa nacam ila dabiixi ilaa nabiyllahi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam duuna shakin shaki la-aan bu ilaa ismaaciil ugu abtirsadaa haashim min bani haashim abtirsigiisuna ilaa iyo nabi ismaaciil shaki la-aan waaye macnaha marka waxaa ka wadaa wixii nabi ismaaciil ka sareeya ilaa aadam khilaaf iyo waxaa ku jira yani aqwaal aan sixadooda la ogeyn laakiin ilaa nabi ismaaciil artirka si saxiixa loo haayaa dabiixana waa waxaa la yihaha nabiyullahi ismaaciil nabigii yani la gowrici rabay nebi ibraahim uu ku udxiyeysan rabay ee markii dambena markaas la furtay oo fadaynaahu bidibxin cadiim ilaahay uu ku furtay sida saxeixana waa nabiyullaahi ismaaciil bacdi alaqwaal baa waxay leeyihiin nabiyullahi isxaaq u ahay dabiixa laakiin adilata yani adilo fara badan halkan aanan kusoo koobi karin ayaa waxay tusaysaa in uu ahaa ismaaciil adiladaasna daliilka u adilada ugu waaweyn waxaa kamid a ah markii nabiyullaahi ibraahim isxaaq loogu bishaareynayo waxaa loo sheegay isxaaq inuu dhali doono yacquub wa min waraai isxaaqa yacquub aa leeyihi marka in la yidhaahdo isxaaq gowrac imtixaanku yani waxay noqona yani ma laysku imtixaani kara taas oo kale sababtoo ah waa imtixaan markiiba qofka oo hore ka fuli qof walbaa hore ka fuli lahay sababtoo ah cunugan inuu noolaad doono ilaa uu isma yacquub ka dhali doonaaba loo sheegay nacam gowracaana marka inuusan dhacaynin waa ogyahay jaal soo ma kasin laakiin ismaaciil waa midka aan inuu wax dhali doonana ounan ogeyn gowracna la yidhi isagaas waayna marka nabiyullahi ibrahim midka uu kasoo baxay kuna adkaystay oo falamaa aslamaa watallahu liljabiin wanaadaynaahu an yaa ibraahimu qad sadaqta ru'ya ina kadalika najzi lmuxsiniin u yiri arsalahu llahu ilaahay baa diray nabiga sala allahu alayh ali wasalam ilaynaa annaga xaggeena usoo diray murshidan xaal uu yahay midkii hanuuninaayo khalqiga hanuuninaayo hanuuninaayo waraxmatan xaal uu yahay naxariis lilcaalamiina oo u yahay caalamka caalamka idil ou naxariis u yahay wahudan xaal uu yahay haadiyan mid hanuuninaayo caalamka oo dhan marka nabiga calayhi salatu salaam allah soo diray waa rasuul murshidan dadka u hanuuninaa waraxmatan lilcaalamiin isagoo ah marka nabiga calayhi salatu salaam naxariis waay caalamka naxariis u yahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin inkastoo dadka tawfiiqda ilaahay uu seejiyey ee gaalada ahi ay u arkaan culays iyo dhib iyo yacni iyo imtixaan inuu ku yahay laakiinse naxariis waa nebiga sal l slam inuu naxariis yahayna noloshiisaa ku tusaysa nabiga calayh salatu wasalaam inay dadka hanuunaan oo aada u jeclaa jiray dadka inay hanuunaan ayuu aada u jeclaa jiray inay hanuunaan oo aada u jeclaa jiray halaag in lagu soo dedejiya ma jeclaa jirin wahaa kada marka waxyaabahaas oo dhan waxay kutusaayaan dabcan in marka siiradiisa marka naxariistiisu ay aada uga muuqateen ninkii uu gaalka ahaa ee nebiga geed harsanaya intuu u yimid oo markaa seef u qaatay uu yihi man yamnacuka mini yaa iga kaa celinaya nebiga allah buu yihi seeftii ka dhacday nebigaa qabsaday sal ly slam man yamnacuka mini bu adi yaa iga kaa celinaya markaasuu yihi kun khayra aakhidin mid qaata kan ugu fiican noqo yihi waa iska daayay nebiga sal ly slam aarsi iyo yani dabdhibis iyo nabiga alayh salatu salaam siiradiisa ma ahayn eh, haddana maca daalika naxariis nabigu naxariis waayo marka laleeyahayna de macnaheedu maaha inuusan yani qofna uusan yani seefna uqaadanaynin ma aha nacam asagoo naxariisanaya haddana wixii naxariista ka bayro ee diinka ishor istaago kaana yani wuxuu ahaa geesiyu ku ah rasuulka sal l slam oo meesha dagaalka ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmutalib uu nacam marka naxariistu ma ahan keliya hal calaa wasiira waaxida keliya un ma ahan hal qayb keliya ma ahan waa wa waa iyada laftirkeeda sida xikmadoo kale waxyigan ou keenayna waa naxariis habkii oo dadka u gaarsiiye sow dadka hanuunkooda u jeclaa lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin sida ou dadaalka markii la farayba oo u bilaabay ilaa u ka dhinto aakhiro marka ou tago sow dadka ugu naxariisanayo ugu shafeecayo yani naxariista nabiga sal ll cl salam ma tusaale maba laga bixi kara mawliduhu mawliduhu bimakata almudahara mawliduhu nabiga dhalashadiisa bimakatay ahayd mako almudahara ee la dahiray makadii la dahiray buu ku dhashay nabiga sal l slam hijratuhu hijradiisuna lidaybata bay ahayd ilaa daybata yani dayba magaalada la yaraha madiine almunawara ee la nuuriyey dayba marka madiine magacyo badan ay leedahay dayba waa la yihahda daaba waa la yihaahdaa almadina waa la yihahda magacyadaas o dhan way leedahay bacda arbaciina bacda arbaciina bada alwaxyu bihi uma dacaa ilaa sabiili rabbihi bacda arbaciina afartan kadib bada alwaxyu wayi bada alwaxyu waxyigii baa bilowday bihi nebigu ku bilowday bacda arbaciina afartan sano ka gadaale uma markaa dabadeed dacaa nebigu waa yeeray ilaa sabiili rabbihi rabbigiisa jidkiisau dadka ugu yeeray markii hore waxigaa ku bilaawda nebi buu noqday nubbia biiqra wa ursila bilmudatir markii dambena oo dacwada uu sameynayna waa rasuul buu ku noqday cashara siniina toban sano uma dacaa uu u yeeray annaasa dadkiiba u yeeray ilaa sabiili rabbihi rabbigii jidkiisa ugu yeeray cashara siniina toban sano yaquulu wuxuu dhahaya ayuhannaasu dadow ucbuduu rabban rabbi caabuda tacaalaa sareeye shanuhu shanigii tacaalaa sareeye shanuhu shanigiisa sareeyeye ayb wawaxiduu waxida oo gooni yeela allah rabbiga subxaana wa tacaala sidaabuu dadka ku dhahaya wa kaana qabla daaka fii gaari xira yakluu bidikri rabbihi can ilwaraa inta aan loo waxyoonina nebiga muxuu qaba jireen wa kaana nebigu wuxuu ahaa qabla daaka waxyigaa ka hor yakluu inuu ku khaali noqonaayo bidikri rabbihi rabbigii xuskiisa inuu u gaar noqonaayey canil waraa khalqiga uu kaga gaar noqonaayey fii qaari xiraa godka xiraa dhexdiisa waxyigaas ka horna godka qaaru xiraa la yidhaah ayuu rabbi xuskiis ayuu dadka kaga khaali noqonayay intuu kasoo taga dadka dhexdooda ayuu godkaas imaan jiray buurtaas markaasu alle ku caabudi alla uu ku xusi jiray meeshaas ku cibaadeysan jira wa bacda khamsiina min alacwaami madad licumri sayidi alanaami asraa bihi illaahu ilayhi fi dulam wafarada alkhamsa calayhi waxatam wa bacda khamsiina konton min alacwaami oo sanadaha ah ka gadaale madad ay tagtay markay tagtay licumri sayidi alanaamina ay ka tagtay nabiga calayhi salaatu khalqiga sayidkooda cumrigiisii ay ka tagtay konton sano asraa bihi illaahu allaa dheelmiyey oo la dheelmaday isaga ilayhi alla xaggiisa u dheeliniy fi dulami mugdiyaalo dhexdooda waa la guuraysiiyey waa xilli habeen boo israha dhacay habeenaa la qaaday baytulmaqdis baa la geeyey kadibna waxaa la korsiiyey samada oo micraajkii baa dhacay konton jir markuu aayo micraajkii dhacay yani waxa weyaan toban sano markuu dacwada waday maka asagoo joogo ayaa israha dhacay wafarada alla wuxuu kusoo farad yeela caleyhi korkiisa alkhamsa shantiiba kusoo farad yeela waa shantan salaad waxatama waana ku waajib yeela korkiisa shantan salaadood ayaa marka lagu soo farad yeelay markii la dheelmiye ka gadaale wabacda acwaamin halaatatin madad min bacdi micraaji nabiyi wanqadad uudina bilhijrati naxwa yasriba maca kulli muslimin lahu qad saxiba wabacda acwaamin halaatatin wa bacda acwaamin sanado kadib halaaatin oo saddexa madad markay tagtay nacam min bacdi micraaji nabiyina ay ka tagtay saddex dheelmintii fuulintii nebiga la fuuliyey samada saddex sano markay ka tagtay kadib wanqadad ay dhammaatay saddexdaa sano uudina nebiga waxaa loo idmay bilhijrati hijraa loo idmay naxwa yatriba uu hijroodo yatrib xaggeeda yatrib madiina laga wadaa qur-aankanaad waa ku timid laakiin culimadu waxay yidhaahdaan magaaladaas yani yatrib waa magac horeo loogu aqoon jiray waana laga fiican yahay magacaas in lagu magacaabo oo karaaha waxbaa soo arooray leeyihiin in marka madiina in la yidhaha ama daaba in la yidhaha ama waxyaabaha magacyadaas marka in la yidhaha laakiin in la yidhaahdo tan yatrib qur-aanka laftirkiisa waxay kusoo aroortay qowlu lmunaafiqiin id yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun ma wacdana allahu rasuuluhu ilaa guruura waid qaalat aa'ifatu minhum yaa ahla yatriba laa muqaama lakum farjicuu qowlkooda ilaahay ka sheegay iyagana uudina bilhijrati baa loo muslim kastoo nebiga la saaxiibay iyo isagaba inay hijroodaan oo maka ka tagaan oo madiine aadan baa la ayaa loo idmay marka wuxuu kuleeyahy toban sanaa dacwada socotay waa la dheelmiyey nabiga sal ll ly salam saddex sanoo kaleo maka kusii nagaaday saddexdaas markay dhammaatay iyo tobankii hore isku dar waa saddex iyo toban sano markaa kadibaa hijro loo idmay marka wa bacdaha kullifa bilqitaali lishiicati alkufraani waaldalaali wa bacdahaa hijradaa ka gadaale kulliha nebiga waxaa lagu mashaqeeyo lagu kalifay yani lagu waajib yeelay bilqitaali dagaal ayaa lagu waajib yeelay yow la dagaalamayaana lishiicati alkufraani kufriga qoladiisau la dagaalamaya waabalaali iyo baadida kooxdeedu la dagaalamaya gaaladii inuu la dagaalo ayaa markaa lagu waajib yeela gaaladii markaas maraatib bau soo maray jihaadkii markii hore udina liladiina yuqaataluuna biannahum ulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir markii hore waa waa loo idmay markii dambena waxaa weeyaan markii dambena waxaa la yidhi waa waa lagu farad yeela dagaalkii dadka la dagaalamo inuu la dagaalamo yuqaatiluu fi sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum aa soo degtay markii dambe markaa marka markii dambena isagiina inuu weerar qaadaana la farayba nacam oo uusan difaac keliya ku ekaanine yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum gilda ayaa aayadii ugu dambeeyey nabiga lagu soo dejiyey sala allahu alayh ali wasalama taasaa ka mid ahayd nacam saddexdaas marka maraatib ayuu kala ahaa nacam wabacdaha kulifa bilqitaali baa lagu kalifay lishiicati lkufraani waaldalaali adduunka dhanaana wuxuu u samaysan yahay da qofka xataa hadduusa duulin isaan ugu soo duulayo adduunyada dhanaaba filosofiga ka jiraaba noocaas ah iska ah xataa atow ilaa ay xataa atow liddiini munqaadiina wadakaluu fi silmi mudciniina xataa intii atow ay yimaadaan munqaadiina xaal ay yihiin kuwii hogaansan lidiini u hogaansan wadakhaluu ay galaan fi salmi yani islaamkii ay galaan mudciniina iyago maama heshiis ay markaas ay qaataan mudciniina iyaga oo markaas yacni u iyagoo khuduucayo ilaahi subxaana watacaala u khuduucayo wbacda an qad ballaga arisaala wastanqada alkhalqa min aljahaala wabacda an qad ballaga markuu gutay wabacda an qad ballaga markuu gaarsiiyey ka gadaalay arisaalata risaalada wastanqada alkhalqa khalqigiina oo ka badbaadiyey oo ka koriyey min aljahaalati jahaaladii uu ka badbaadiyey jahligii dadka ay ku sugnaayeen markuu ka badbaadiyey oo ilaahay sababtii uga badbaadiyey dadka wa akmala allaahu alla uu dhammaystiray bihi isaga ku dhammaystiray alislaama islaamkiina uu ku dhammaystiray wa akmala allaahu alla uu ku kaamiliyey uu ku dhammaystiray alislaama islaamka bihi bisababihi nabiga sababtiisa wa qaama diinulxaqi diintii dhabta ahaydna ay istaagtay wastaqaama oo yacni toosnaaday oo tawxiidkii iyo miladii inuu toosiye loogu talagalana ay toostayba qabadahu llahu ilaahay baa oofsaday alcaliyu allihii sareeye alaclaa sareynta badnaa subxaanahu hufnaaye nuqsaan iyo caabka hufnaayey ila rafiiqi alaclaa ayuu u oofsaday ila rafiiqi rafiiqi intii ka alaclaa sareynta badnaa yani ilaahay xaggiisa u oofsaday nashhadu bilxaqi bilartiyaabi biannahu lmursalu bilkitaabi nashhadu annagana waxaan qiraynaa buu yihi bilxaqi shahaadata xaqin yani dhabnimo waxaan ku qiraynaa bilartiyaabin shaki la-aan biannahu isaga almursalu midka la diray inuu yahay bilkitaabi lala diray kan kitaabka lala soo diray inuu isaga yahay annagana qiraynaa wa annahu isagu nabiga sal l slam ballaqa inuu gutay inuu gaarsiiyey maa wixii qad ursila lala soo diray bihi isaga maagaas wa kullu maa shay dhammaantiisna unzila la dejiyey ileyhi isaga xaggiisa lagu soo dejiyana inuu gutay wakula maa ilayhi unzila iyo wax walba isaga lagu soo dejiyey xaggiisa inuu gutay saasaan qiraynaa buu yihi wa kullu man min bacdihi qad iddacaa nubuwatan fakaadibun fiima iddacaa wa kullu man axad dhammaantiis qad iddacaa ku andacooday oo sheegtay min bacdihi min bacdi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga gadaashiisa nubuwatan nebinimo ku andacooday fakaadibun weeyaan qof kastoo nebinimo sheegtay nebiga kadib sal alla ly fa kaadibun beenaalo weeyaan fii maa kii ayuu mid ku been sheegayo uu yahay iddicaa ou sheegtay fa huwa nebigu sal ll ly slam khitaamu rusuli rususha dhamaystirkeedii waa biitifaaqi iswaafaqid culamada ay isku waafaqsan yihin muslimiinta o dhanna isku waafaqsan yihin wa afdalu lkhalqi weeyaan khalqiga kan ugu fadli badan cala aliطlaaqi duduub ahaanba marka waxuu leeya wakulu man iddacaa min bacdihi wakulu man min bacdihi qad idacaa nubuwatan fakaadibun fiima dacaa waxaa soo gelaya nubuwo kasto oo bacda nabiyina sal l salam yani hadda nabi ciise anaga ma ka hadlay nabi ciise nebinimadiis waa sugnaatay ma ogtahay nebiga ka horay sugnaatay isaga nabi ciise nebinimadiisa markau nebiga dhinto kadibna markaa yani nabiyullaahi ciisa marka gadaal uu ka imaan doonana waxaa weeyaan sharcigii nebi maxamed unbuu ku dhaqmaya sala allahu alayh ali wasalam ee tashriic cusub isaga lama imaanayo kii nebiga unbuu ayuu yani nooleynaya soo ma garan marka waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan qof nebi nebiga ugu dambeya sala allahu alayh ali wasalam cid nebiga ka dambaysa oo nebi laga dhigaayo ma jirta marka dawaaifta marka iyagu aaminsan in bacda nebiy in nebi ou jiro muslimiin maaha ahlu qibladana ma lagu tirinayo qaadiyaaniyado qaadiyaaniyada ama yani magac axmediye la yihahna waa la baxaan oo ghulaam axmed alqaadiyaani nin la yihahday ku aftirsadaan marka ninkaasay nebinimadiisa sheegteen marka eh, dadka qaadiyaaniya waa lagu bartay waana lagu yaqaanaa meelo badan yurubtan iyo dhulalkaas carabta xataa waxaa ka joogaan asalkoodii waxay ka aas-aasmeen qadiyaaniyadu meeshaan la yiraahdo hindiyay ka aas-aasmeen ilaa bakistan ay marka soo gaareen oo dhulkan marka shibhil qaara alhindiya la yiraa ayay joogi jireen dabcan marka gumaysiga meeshaas gumayso jirayaana asaas u ahay sida taariikhda iyo ninka la yiraha uu sheegaayo sheekhi yani ixsaan ilaahi dhahiir ixsaan ilaahi dhahiir ayaa kitaab la yidhaha alqaadiyaaniya ayuu ka qoray taariikhday ku aasaasmeen iyo ciddii aas aastay iyo wixii qorshahooda sidau ahaa iyo waxaasoo dhan isaga aada uga hadleen waxyaabaha marka muslimiinta ay uga soocnaadeen waxaa ka mid a jinnigoo kale jiritaankiisa ma rumaysna nebi maxamed sal ly slam gadaashiisa nubuwo inay jirtay aaminsan yihiin nebi nebiga ka dambeeya inuu jiray aaminsan yihiin waxyaabaha kale waxaa kamid ah inaan la jihaadi karin oo jihaadka u dhammaadayba sidiisana ama waxau doona ha ahaado waxyaabahaasay uga duwan yihiin muslimiinta oo qur-aankii iyo sunnadii wax ku qoran oo mutawaatir ku ahy ayay diideen ayb marka sheekhaasa marka aada kitaab aada u qiimo badan ka qoray ixsaan ilaahi dhahiir aadna wuxuu cinaayo badan usiiyey siiyey sheekhaas firaqa firaqa khalaas iyama firaqdii weliba waqtiyada dambe dhulkaas qaaral hindiya ku noolaa aada ugu faafay ayuu aada wax uga qoray iyo kuwa kaleba shiicada laba kitaaboo ka qoray qaadiyaaniyada waa ka qoray ismaaciiliyada kitaaboo ka qoray ismaaciiliyada iyaguna baatiniye waay ma ma lagu tiriyo ahlu qibla bal sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay akfaru min alyahuudi wanasaara yahuud iyo nasaara ayaa ka gaalnimo badan so ma garan ismaaciiliyada ada laftirkeeda east africa iyo waa joogaan meel ay ka joogaana jirta marka eh, wuxuu wax ka qoray sidoo kale berlawiyadu wax ka qoray oo duruq suufiya ah naam berelwiya ayuu dariiqadaas wax ka qoray waa firaqa aadu wax uga qoray wax aada u tiro badan ayuu ka qoray marka sheekhaas kitaabadiisa aaday u nafci badan yihiin markii dambena iyaga ayaa waxay ku sameeyeen iqtiyaal waa assination ku sameeyeen waa dileen dilkaasu marka u dhintay raximah llahu tacaala culummadii waaweyneed oo hindiyuna kamid ahan amulkaas bakistan ayb fa huwa khitaamu rusuli rususha dhamaystirkeedii waa biitifaaqin iswaafaqitaan oo muslimiinta isku waafaqeen say isku waafaqsan yihiin wa afdalu lkhalqi weeyaan khalqiga kan ugu fadli badan cala aliطlaaqi duuduub ahaanba dhammaan khalqiga kan ugu fadli badan وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه